لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل أما بالتقاء الختانين هذا كان باب بيان نسخ قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء rasuulka ilaahay qowlkiisii aynu soo marnay xarayto ee uu yidhi almaa-u biyahan dee lagu maydhanayaa min almaa-i waxay kaba waajibayaan marka ay biyihii ama manidu ay timaado bal markaan dee macnihii ibnu cabaasu ku fasiray dee iyada taas mansukh ma noqonaya si aan idhaahno nasakhitaankii xukumkeeda la nasakhay oo maxay dee adigu ah in xataa jamaac hadduu dhaco kol haddaan inzaal jirin inaan maydhi waajibahayn taas baa uu faa'iideynaye bal nasakhitaankii kaa laba nasakhay iyo wa wujuubi lgasli <clears throat> maydhiga waajibitaankiisa uu waajibayo birtiqaa'i alkhitaanayni bisababi irtiqaa'i alkhitaanayni labada khitaan ama labada dee xubnood ee taranka ee la gudo kulankooda ay kulmaan taas uu maydhi kuba waajibayo xataa yaanu jirin bal taas buu baabkeedii yahay <clears throat> xalayta waxaan soo aragnay axaadiistii bal imaka dee aynu markan baabkan eegno mansuukh ahayd tii naasikaday tan bay noqon laba baab oo imaka uu isu keen raacin doona baabkan dabadeedna kollay taa weeyaanoo dadkii iyaga ahlu cilmigahabaa iyaga inta badan caadadoodu ay ahayd markaysan oo kale abwaab saasa oo dee waxa weeyaan isnasakhaysa ay dee ku sugan yihiin ay warinayaan kuwa mansuukh ay horreysiiyaan markaasay naasikada dambaysiyaana waa san muslim caawaye aan dee arkayno baabkii hore iyo baabkan welibana casharkan caawa biidn illaahi tacaala waxaan arki doonaa laba baab oo kale oo saas oo kale iyaguna axaadiid dee kuwa la nasikhay iyo kuwa wax nasakhay ay ku sugan yihiin oo kuwii mansuuqadaydu inoo soo horeysin naasikaduna uu dambeysino waa tay bal mathalan ay inta badan culimadu say yeelaanba weeye ama ay mada xadiidka markan eegno caadadoodu tay ahaydo <clears throat> marka iyada kolley cunwaanku waa dee wax waadixa wixii intaa dhaafsanna waxaan kuba arki doonaa xadiidka sharaxiisa wuxuu yihi msلم رaحimah الlahu taعaalى وxadaثnii زhayr بن xرb وأbu غasاn الmsmعي xا وxadaثnah محamed بن المثنى وبن بشhاar qalوا xadaثna mعاad بن هiشhاm qال xadaثnii أbي عن qتاadة وmdr عن الxسن عن أbي rاaفع عن أbي هريرة أن نبي الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل sanadka xadiidka kolley cid cusub ma arko ee meel unbaa iyo u yar baahan iidaaxo dee marka hore maka afar sheekho uu leeyahay oo uu dee xa'dan taxwiilka uu dhexdooda isticmaalay baa horta jirta labada hore zuhayr ibnu xarbin iyo abu kasaan malik ibnu cabdilwaaxid oo dee in badan aan iyagaba soo aragnay iyo labada dambe o labada moxamed moxamed ibnu lmusana iyo moxamed ibnu bashar dhammaantoodna qaaluu waxay yidhaaheen xadahanaa mucaad ibnu hishaam oo sheekh keliyay wada leeyihiin ee wuxuu isu wada raacin waayey kolley oo bal matalan taas labada hore xadahanii buu ka cabiray labada dambena xadahanaa buu kaba cabiray markaa si uu iyaga sheekyadan ugaba wariyey baa kala dunaa oo labadaa hore keligii buu ahaa muslim markuu kaba warinayey kuwan kalena dad kale ayaa la joogay oo markaa siiqadan si uu kala duway maka waa isaga isaguna hadiya umuraha waa kala farqinaye ayaa keentay inaanu israacin ee uu bal matalan dee intuu laba sheego labadii kalena uu kuba soo noqdo isagoo waxaa isticmaalaya marka mucaad ibnu hishaam hore aynuu usoo aragnay kolley aabihiina aan la rutbo ahayn la darajo ahayn oo aabihii dee aada buu u heer sareeyaa isagu laakiin ragga heerkaa gaadhsan ma ahayn ayaa wuxuu yidhi mcaad xadaثanii abi abi waa hishaam ibnu adastawai weeye laakiin muxuu yihi xadaثanii can qataadata wamadarin saasaan aqri'aya waayo kitaabkayga de walow xarako qalam weeye oo xarakada qalamka ka cabiraan xarakadan caadiga waxay i taala can qataadata wamadarun haddaan taa ku socdo ee waxay ahaan layd xadaanii abi can qataadata waxa weeye wamadarun waxadaanii abi oo aabba aan kuba xadaanii madarun aan kuba cadafno eh, laakiin madar wuxuu ku cadfan yahay qataada oo waa majruur ismi majruura weeye <coughs> macnuhuna markaa waxa weeyaan hishaam dastawaayi ayaa wuxuu xadiidka ka warinayaa qataada iyo madar buu ka wada warinaya labadaba ninka ka warinaya waa laba noo siman walow xagga martabada marka la eego dee nina taabici weeye nina kollay saxaabo uu arkay ma jirto madaree laakiin waa dadka siqaara taabiciin laakiin la mucaasarooday in xaggaa ay dee kala weyn yihiin laakiin hishaam iyo ka wada warinaya labadooduna sheekh keliyay wada leeyihiin oo waa xasanulbasri intaasba weeyo marka waxaan aqriyaynaa can qataadata waa madarin oo qataada dee waa malayansarif kana waa ismiga munsarifka madar ibnu dahman ilwaraaqna hore waan usoo aragnay muslimna axaadiid uu mutaabaca uun mooyaan oo kale cid uu la socdo mooyaane keligii waayo ninkui arkaa ma gaadhisna waa nin adigu daciifa laakiin dacfigiisa ayaan adkayn mutaabacu usuubada iyo shawaahid iyo wax in laga wariyo muslimna meelaha kooban uu kaba wariyay waa mutaabaca uun axaadiid cid kale uu la wadaagsaday axaadiidu isaga usuulu keligii ka warinayo ma jirto xataa fadaail acmaalba haba noqoteen oo cumdadu waa qataada marka xasan ba ayuu ka warinaya can abi raaficin <clears throat> abi raaficna hora waa nin siqoo taabici weyne xasanna waa taabici qataada waa taabici saddex taabici baa ku jira laakiin waa taabici weyn oo nufeec ayaa la yidhaha horeynu usoo aragnay can abi hurayrata ana nabiy اllahi sala allahu عalayh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa jalasa hadduu fadhiisto waa ninkii weeye oo kolleyba damirka jalasa ku jira waa dee ina siyaqaa ina tusaya walow aan dikri hore iyo aanu jirin oo meela damiirka loo celiyo hore aanu jirin oo madkuuri laakiin dee xaalada iyo siyaaqa ina tusaya labada damiirba halkay u laabmayaanoo waa wax la iska fahmayo taas baa keentay iyadoon dikri jirin in la idmaarkan lalaba yimaado sida xataa tawaarat bilxijaab oo kale idaa jalasa wa hadduu fadhiisto ninkii bayna shucabiha laamaheeda iyo shucabteeda alarbaci afarta ah shucabiha markaasna waa dee haweeneydiiba o la kulmayeen uma jahadahaa balatani waa cibaaro un kinaaye jimaacii ay kaba tahay jahadahaa macnaa ama ajhadahaa oo kale dee balaga mashaqataha kuba fasire umuuro kaleba kuma fasiro mashaqo weyn oo saasoo halkani jirta ama jirta ujeedada waa xarakadiiyo suuradii uu makansado un jimaaci jimaaci dhaco weeye uma jahadaha in shucabtuna in jamcu shucbatin weeye laftiina waa inoo dambeeya xadiidka ruwaadiisa mid ahaan isaga laftigiisao in yar kaba duwan shucbaduna waa alqidcatu min ashay baa shucbo lagu magacaabaa haddii geed laga hadlayo geedkana aqsaamtiisa iyo laamihiisa laba yidhaahaa waxyaalaha kalena waa alqidcatu min ashay marka mfradku waa shucba ah, jamcuna waa shucab taas baa lagu magacaaba manaa halkana kolley qolooyinkiina sharaxaysa qaal dhowra meesha way taalaa waana cibaaro kinaaye rasuulka ilaahay waxyaalo ayuu dee maalan ayuu cibaaro ahaan iyo kinaaye ahaan buu umuurahan uba isticmaalay salawaat ullahi wasalaamu caleyh barhkood baabaa dee yidhi alyadani warijlaani laba suuro dhow oo labada gacmood iyo labada lugood dhexdooda uu fadhiisto waxaaba dee alrijlaani walfakidani dee kolley fakidkuba rijligiibuu kaga mid yahay labada saaq iyo labada bood oo la kala qaado oo la yidhaha intaa dhexdooda uu fadhiisto calaa kuli xaalin waa suuradii uu dee bal matalan markuu u tegayay babal markaa ahayd uma jahadaha faqad wajaba waa waajibay oo macnaha jaamac ahaan weeye khaaladaha arinku taasuu kinaaye ka yahay faqad wajaba calayhi اlguslu mayrigii waa ku waajibay macnaa inzaalba yaanu jirin sa inoo soo socota kol haddii suuradii ficilku uu dhaco oo ficilkaasi dhaco xataa inzaalba yaanu dhicinba eh mayrigii waa waajibayaayo dee janaabadu iraajkan iyo labadii cudwi oo taranka oo bal matalan hagaaga suba gaadha ama taqyiib alxashafa dee taasay axkaamta kuba tacalluqdaaye taas baba uu ku xasilayaa maydhigii inzaalkii haddii u yimaadiy haddaanu imanba kolley marigi waa waajibay fi xadiiثi madarin madar xadiidkiisa waxaa ku sugnaa wain lam yunzil kol haddii ficilkii la sameeyo yaanu inzaal kolley mafcuulkiina waa la iska garanayaa san baa loo xadfeeyey wain lam yunzil ilmaniya weeye yaanay biyaba imaninbe eh kol haddii ficilkii dhaco waxa weeye maydhigii waa waajibay intaasaa madar oo ujeedadu macnuhu waxa weeye madar baa qataada intan la dheeraa walow xadiidka qataada uu la wadaagsaday lakiin xaafid ibnu xajar baa fatxulbaari xadiidkan markii uba sharxayay dee malaa muslim waa riwaayadiisa wixii dhacay iyo bal taase wuxuu sheegaa aimo kala duwan oo qataadadana sidan kaba wariyey oo ibnu abi khaytama taariikhdiisa ayuu soo naqliyaa iyadoo qataada anzala aw lam yunzil saas riwaayadiisu ay ahayd daraqudin riwaaye uu saxiix yeelay oo iyadna bal masalan taas qataade ah way kuba sugnayd abu daud dayalisi isagoo axmed ibnu salama ninka qataade ka warinaya isagana way kuba sugnayd o bal waxaan leenahay imaka riwaayada muslim yaanay kuba sugnaanin qataade inuu intan isaguna wariyey laakiin waxaa jirta riwaayaad kale oo iyadna qataada inoo sugaya inuu isaguna intan wariyey oo macnaa insaal ha ma yaanu dhicin be waa waajibay qaala zuhayru zuhayr wuxuu ihi min baynihim waa raggaa dhexdooda huwa dee raggu sheegayaana bal sheekhadiis eeg zuhayr ibnu xarbin abu qasan almismaci moxamed ibnu lmusana moxamed ibnu bashaar intaa weeye haddaba saddexda kale iyagu waxa laftigoodu muxuu ahaa idaa jalasa bayna shucadiha intaas baa laftigoodu ahaa laakiin zuhayr ibnu xarbin laftigiisu muxuu yahay bayna ashcudiha alarbac waa halkay shucab iyagu ka yidhaaheen ayaa ashcub ay yidhaaheen kale ashcubna waa jamcu shacbin sida falsin ba aflus looguma jamciyo ama darbin ba adrub loogu jamciyo ayaa shacbin ashcub loogu jamciyo macno keliyana maanta way wada leeyihin taa horena waxaan lahayd shucabtu waa jamcu shucbatin tanna jamcu shacbin bay noqon laakiin wax keliyaa looga wada jeedaayo de waaba ama xubnaheeda adimadeedaas ama in ka hooseeya deesta qolooyinkiina sharaxaysa uba sii dhaadhaceenayo waxyaalo kasii hooseeye kaba dhigeen shucartan afarta ahe macnuu wuxuu cibaaro ka yahay ay kulmaanu ay isu tagaan jimaac dhaco taasba weeye oo xadiidka macnihiisu wuxuu noqonayaa iijaab may dhigan waajibaya ee janaabo daraaddeed u waajibaya kuma xidhna inay dee mani timaado ee kol haddii ficilkii dhaco ficilkina wuxuu noqonayaa si kolley dee xadiidna waa inoo dambeeyaaye intan xashafada la yidhaha waa intan marka khitaanka ragga la gudo intan muuqata ee markaa muuqata un intaas de he marka kaleba qarsoon intaasi haddii ay bal mathalan qarsoonto iyo farjigii un kuba qarsoonto iyada labadoodiiba ninkii iyo naagtiiba mayligu waa ku waajibaya khilaaf horaa jiray saxaabada waqtigoodii kolley taabiciintiina waxbaa kasoo gaadhay malaa dee daahiriyana kolley qowlkood waa jiraaye laakiin waa nusuusta inoo faa'iideyneyso bal matalan walow barhkood ay dhahaan khilaafkaasi markii dambe waa go-ay laakiin khilaaf mar sugnaaday dee ijmaaca ka daba yimaada kolley khilaafkama zuuriye se waxaan leenahay khilaafkaa hore waa jiraaye se axaadiista taas baana inoogu dambaysa inoona caddayn doona bal matalan inoo axaadiisna inoo caddaynaysa markaa maydigu waa waajibaya intaasuba weeye kolley imaam nawinah kolley hadalla umuuraha kuba tacaluqsan iyo waxyaalahaas u leeyo kollay fawaaid kala duwana idinkuna waa eegan doontaane laakiin wuxuu kasoo naqonlaya un halkan asxaabuna isagoo le waa asxaab ashaaficiya walictibaaru fi ljimaaci bitakyib اlxashafati min saxiixi dakar <clears throat> markaasa muxuu leeyahay faidaa gayabaha bikamaaliha tacalaqat bihi jamiic اaxkaam waa intan ugaba jeedo na halkan ictibaarku markana leeyahay maydhi baa waajibaya de hadday manisi un u timaado maydhigu waa waajiba hor antaa usoo ogaani hadday jimaac noqotona kulanka marka jimaac dhabi dhaco kulankii ah, bal matalan ama inzaal ha dhaco ama yaanu dhicina maydhigu waa waajibaya waa bal matalan dee say arrinkunu yahayna waa inoo yar dambeyn doonaa xadiidka baa inoo dambeeyo caaisha iyo waxyaalo ama taas baa inoo dambeeya xadiid caaisha laakiin cibaaradii saan ku yar eegaya oo qorooyinkiina sharaxaysa wuxuu yihi kol haddii arinku maaha isgaadhin ay labadan xubniya taranka ama labadan meelood ee gudniinku ay isgaadhaan istaabtaan un maaha ee arrinku wuxuu ku tacalluqayaa de waxa weeyaan bal cudugii taranka ragga khaasatan intii xashafada unbuu leeyahy waa intaa marka la gudo muuqanaysa kol haddii ay qarsoonto oo bal masalan wixii axkaamtii ay jaanibkan ka imanayo o dhami arrinkaasu ku tacalluqaya wuxuu uga jeedaa arrinkani maaha baabkan dahaarada un aad bay axkaamta arrintaa ku tacalluqda u badan tahay dahaaray gelaysaayo dee soom bay gelaysaa ictikaaf bay geliyo xaj bay geliyo bal matalan bal de waxa laga yaaba suurooyin baaci bay geliyo nikaax bay qaybo geliyo diyaad iyo waxyaalahaasay gelaysaayo xuduud bay gelaysaa waa axkaam aad iyo aada u badan oo iبن mلqن ba kitaabkan uu ku شharxay cubdaة الأحكاam kaba soo nqliya iبن abi jamre ilaa kun masأalo inay asl u noqonayso syudi raximah الlahu taعalى kitaabkiisan alأshbah وanadاr isagoo intuu cunwaanka soo dhigtay bal dee taqyib اxashafa waxaa kuba tacaluqaya ayaa wuxuu yidhah boqol iyo konton xukun baa ku tacaluqaya boqol iyo konton kana uu tiriya maha ina taasun marka waa cilmi ballaado weeye dee barhkoodna ina kaba badiyaan saa ibn abi jamre sheegaya walow tiradeedan arag taase boqol iyo kontonkaba waa alashbah wanadaair halka uu dhigtay oo kale oo mid mid iyo dee abwaabtay gelaysa o dhan waa boqol iyo konton masalo ama boqol iyo konton xukum oo ka dhalanaya un arrinkaas taqib alxashaba fi lmaj ayaa intaas oo dhan ba kaba dhalanaysa bal markaa waxaan lenahay axkaamta way badan waa nata imaam nawowi ugaba jeedo marka ujeedadiisa waxay tahay haddaan heerkaa laba gaadhin axkaamta baabkaa ka timaado o dhan wax ku tacalluqaya ma jirto oo dee xataa janaabadii ha noqoto xaddii haba noqoto umuurihii wax kuba tacalluqaya taas iyada maba jirto kol haddaan xaddaa laba gaadhin bal intaas weeye oo muhimku kol haddii kulan dhaco maydhig waa waajibay weli axaadiisna way noo socotaa xadaثna mحamed بn cmr بn abi cabad ibn cabad ibn jabalata qala xadaثna mحamed ibn abi cadiy mحamed ibn ibrahim ibn abi cadiy la yidhahno hore inuu soo mareexa وxadaثna mحamed ibn muثanى qala xadaثanii whb bn jariiri kilaahumaa can shucbata wa mحamed ibn abi cadi iyo whb ibn abi jariir baa ibnu jariir baa labadooduba shucbay kaba warinaya can qataata bi hada isnaadi milah waa isnaadkii aynu soo marnay ma kaba soo baxnay غayr ana في xadيiثi شhucbata uma اجtahada halkii uma jahadaha oo barhkooday dee waxa weeyaan ka daha bxarakatihi adug waa ficilkoo la sameeyo un ama mashaqadeedii uu gaadho de kolley taas iyo waxyaalo ama isaga naftiisii dee bal intii karaankiisaydu wixii laba yimaado lakin halkaa jahada bedelkeedu uma isaga riwaayadiis ahayd walam yaqul wain lam yunzil de taa waxaan soo ogaanayba riwaayada hore madar un ay ahayd riwaayada uu kaba warinayey imaka hishaam dasawayi qataade ka warinayay intaasi marka horeba suusho inoo sheegay kumay sugnayn halkana kuma sugna un weeye riwaayada shucba kuma sugna oo baab taakiid waayo haddaan taa aynaan odhan hadalkiisa laga fahmi karaa se waxay riwaayadii hore intani kuba sugnayd ee qataada ee uu hishaam kaba warinayay riwaayada shucba aanay kuba sugnayn de arrinkuna uu kaba duna wain lam yunzil وxadثna محamed بن مثنى qال xadثna محamed بن cabd للahi الأنصاriي qال xadثna هiشhام بن xasاn qال xadثna حmayd بن هilaal عن أbي burdة عن أbي موسى الأشعري xا وxadثna محamed بن مثنى qال xadثna cabdالأعلى وhda xadيثه qال xadثna هiشhام عن حmayd بن هilaal qال وlا أعلمه إلا عن أbي burdة عن أbي موسى qال أنه qال bal in yar baan sanadka si aan ukala saarno unoo cid ma tarjamaynayo dee kollay walow midhan cusubi ay jiraan marka hore moxamed ibn musane waxa u sheekay moxamed ibn cabdillahi alansari kolley caawa inoogu horeysa caawana waa filayaa inay u dambeyn doonto haddii a la yidhaha waayo xadiidkan unbuu muslim kuba leeyahay waana nin caalim ahaa qaadi ahaa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa anas ibnu malik aalkiina weeye waayo waa moxamed ibn cabdillahi ibn musana ibn cabdillahi ibn anas ibn malik weeye bukhaari marka la eego sheekhadiisa ragga ugu waaweyn waa ragga dabaqada koobaad ee sheekhada bukhaari waayo taabicin buu soo gaadhay isagu muslim oo kale waa siduu kaga warinaya oo bal matalan saa dee isagu dadka taabiciintii soo gaadhay isagu wax kamuu warin saa daraaddeed ba axaadiistiisu rubaaci mooye hulaathi aanay uba yeelan laakiin qolooyinka kale waa min rijaal aljamaaca bukhaari mooye inta kaleba waa siday kaga wariyeen waayo bukhaari un baa hagaag ula kulmay bukhaarina awqaadda qaarkeedba waa sida waa kaga wariyay laakiin de toosna kitaabkiisa axaadiidta sakoo soo noqnoqota kitaab zakaad ba dee isaga ayaa kaba wariyaaye bal markaasoo weliba qoyskooda uu warinayay ilaa anas maxamed ibn cale markaa ninkaaso waxaan leenahay waa min siqaari atbaaci taabiciin waana min kibaari ama dabaqada koobaad ee sheekhada bukhaari inta kale waan soo aragnay xumayd ibn hilaal waa nin taabiciya abu burdana waa taabiciyo waa in abi muse horeynu usoo maray kolle axmed ibnu hilaalna waa nin taabiciya oo dhexo oo hiqo ahaa weeye caalimna ahaa walow dee himnusirin bay kasoo yar naqliyaan si waxaanu yar ka raalli ahayne lakiin wax kale may ahayn o de waa raggii iyo xalal miradka badnaa ibnu sirin iyo dawladdu ushaqayn jiray oo ama acmaal suldaad buu tawaliyo taas buu daraaddeed ayuu de <laughs> bal matalan arrintooda ah, ay ahayd bal taasa heerkaasay joogto in badan baad arkaysaa kol ninkii acmaal suldaad tawaliyey waa waktigaadi waliba dhulku fiicnaay oo kale inay dee bal barhkood ay ka joogsan jireenba lakiin waa nin caalimo siqa ah taasi waa sanadka hore sanadka labaadna moxamed ibn musana ayaa cabdilla cala ayuu kaba wariyay lakiin laftiga inoo soo socda waa xadiidkii buu yihi cibaarana dhacday oo wuxuu leeyahy qaala walaa aclamu ilaa can abi burdata oo manaa warow intani shakigani waxba inama yeerayo riwaayadii hore maxamed ibn cabdillahi ibn musana ay kumay sugnayn ba taasi oo waa taa jazmin iyo taradud aan ay kuma sugnayde haddaan xumayd kaba dhigno waaba xumayd o dee waxa weeyaan malaa yar shaki ka galay xadiidka abu burde inuu kaba maqlayo anigu ma ogi buu leeyahy inaan abu burde ka warinayo mooyaane taas baan ictiqaadsanaya inaan saa kaba maqlay waxaana suurtagala inuu hishaam yahayba hishaam ibnu xasan alqurdusi oo leeyay anigu isaga shaki kaba galay sheeka sheekiisa oo xumayd ibnu hilaan inuu abuburde ka warinayo un mooye wax kaloon anigu ogahay ama aan ictiqaadinaya ma jirta lakin riwaayadii hore inooguma sugnayd ee taas jazmigu inooguma sugnaa xadiidka waa kana can abi musa qaala wuxuu yihi ikhtalafa waxaa iskhilaafay fi dalika arrinkaas arrinku sheegaya waa maxay de kolle xadiidka waa koox majlis baa la fadhiyey majliskana ansaar iyo muhaajiriin asxaabtii rasuulkuba way fadhiyeenoo muhaajiriin iyo ansaarba lahaa waxaa la isa soo qaaday ee waa cilmigii iyo niqaashkii iyo marka meelaha lagu kulmo halka wax kale laga sheekaysanaya in masaa'il cilmiga la isla baxsiyo waayo lagu munaaqashoodo cilmiga ku kordho kuna sugnaada waana tay arrintooda idaka de inaga bad kale un lagaba sheekaysto xataa dadka ahlu cilmiga markay kulmaan dee cid masaa'il taa ma jirta waxyaalaha kalun baa laga sheekaysanay haddaba arinku waxaa lasoo qaaday bal markan rag iyo dumar ay kulmaan ama mayd waxa weya maydhi maxaa waajibinaya goormaa maydhi waajibaya iyagii baa iskhilaafay weliba laba kooxood bay isu khilaafeen markaasaa muxuu yihi arrinkan ah waxa maydhi waajibinaya weeye maydhiga waajibinaya weliba jaanibkaa markay tahay iyo kulana jiro ikhtalafa fi dalika raadun min almuhaajiriina walansaar koox muhaajiriin iyo ansaar kamida ah ayaa isku khilaafay faqaala alansaariyuuna nimankii ansaareed ba waxay yidhaaheen kale dee alansaar ismi calama ah, ay calam bay u noqotay bilgalaba walow lafdigu marka hore jamac uu ahaa xagga naxwada marka leeyana haddii ya u nisba ay gelayso ismi oo kale mufradka markuu jamcayo mufradkaa loo celiyaayo lakin haddii uu dee uu noqday suurad calam oo kale uu noqday uu isaga calam ahaan loo isticmaalay waxba lama celiyo oo waa san oo kale waa tan alansariyu taba matala taas iyo alansaariyuna imaka waa tan waxay yidhaaheen laa yajibu ma waajibayo alguslu maydhi ila min adafqi aw min alma waa shaki una waa isla macno maydhigani ma waajibayo markaa la kulmay rag iyo dumarba ay kulmaan in ay biyahaasi ay soo baxaan un mooye dadkaguna dee biyahan ay ma dareerayaan waa biyahan uwey usoo baxayaan oo de waa kan mima indaafiq ba ilaahay yidhi waa xaggan dee habkan ay usoo baxayaan iyo san usoo baxayaan wax dareerayayn waxaa soo boodboodayaba ay yihiin adugu kaasun ama se ma ana waa manidii un ujeedadu inay wax yimaadaan mooyaane in kastaba hala kulmeye maydhima waajibaya qola ay yidhaaheen waa ansaar baa saa yidhi waqaala lmuhaajiruuna muhaajiriintu waxay yidhaaheen bal idaa khaalada bashu waa lilidraab hadalkoodiiba ay burinayaanba may arrinku saas ma ahe idaa khaalada hadduu dheeho ninku haweenaydii macnaa khashiyaha jaamacaha weeyo jimaacuun dhaco faqad wajaba alguslu maydhigii waa waajibay ama ma aasi ha yimaado ama yaanu iman halkan baa muhaajiriin iyo ansaar ayaaba san ee xalayna waati aynu soo marray axaadiisii baabkii hore ayaynu kuba soo maray arrinkii markuu noqday dee masaa-ishii tan iyo tan ee nin kastaaba ay iyagu tan yidhaaheen ayaa waxaa loo baahan baahanya de wax ama cid kala saarta markaa loo baahday qaala wuxuu yihi markaa abu burda qaala abu muusa abu muusa alashcari baa yidhi oo aabihayo majliska fadhiyey fa ana aniga ashfiikum idin bogsiinaya min dalika arrinka anaa idinka bogsin anaa idinka soo bogsin arrinkaas buu yihi kale dee inay jahligu waaba in ba ama waa cudur cilmigiina wuxuu noqonayaa caafimaad iyo wixii lagagama bogsanayay bal xadiidkee abu da iyo axmed iyo ay wariyeen iyadoo dee nin inta nabar gaadhay malaa unba haddana ixtiraamay oo madaxiina dee nabar weyn baa kagaba yaalay dadkii buu weydiiyey kollay rasuulka ilaahina waa lagaba dheeraa maxaa ruksa may helaysaan haddaan maydho waxaan ka baqanaya nabarkaygan baan u baqanaya waxay dhaheen kale biyo karayso ruksa kuma helayno ninka waa maydhayo adigu uu dhintayba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh markii arrinkii ogaaday ayaa muxuu yihi qataluuhu qatalahum allah alaa sa'luu id lam yaclamuu fainamaa shifaa lcayi asu'aalu way dileen allaha dile haddaanay cilmi lahayn maxay cidi u weydiin waayeen dadka u weydiin waayeen maxaa cibaarada uma jeeda fainama shifaa ciya su-aal ciyi waa jahliga iyo taas oo kale dawadiisu waa su-aal oo haddii aanad wixii garanayn dee ciddii garanaysay inaad weydiiso bal taasba weeye markaasaan bu yihi waan idinka soo bogsiinayaayo ujeedadii markaas ciddii waxaan xaqiiq ahaan u garanayso og dadkana kala saarta ayaaban u tegayaan cilmigeedii ama cilmigoodii noo soo qaaday aan soo weydiinaya faqumtu waan kacay bu yihi halkiibuu kaba kacay fasta'dantu calaa caaishata waayo waa arin kolley ciddii hagaag u kala saari lahayna waa dumarkii rasuulki ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh khaasatan caaisha caaishana marka la eego dee rag iskabadaa dumarkii ee raggaa intooda badan dee ruux la cilmi ahaaba kuma jirin heerkay aqoonta iyaoda ahayd istidraakaadkeeda xataa aabeed ha noqoto cumar ha noqoto cali haba noqoto cid kasta iyo saxaabada ibn cumar in aanay waxyaala ku qabsan abu hurayre oonay bal matalan taasi may jirin ba e umuuraha caynkanana waa umuuraha iyagu xaqiiqa ahaan iyo yaqiin ahaan ay ubahayeen oo bal xikamtii kuba sugnayd rasuulka ilaahay dumarkii badnaayee looba baneeyey ayaa waxaa kaba mid ahaa cilmiga aad iyo aad looguma baahan yahe inta badan aan la ogaan karin ee de bal waa tan aynu u baahano o intaa dahaare aan kusoo jirnoba waa iyaga ayaa wixii bal matsalan cilmigan aad u qarsoon ee inta badan aan la ogaan cidda soo naqlisay inoo soo gudbisay iyagoon ina inagaba qarin kana xushoodna umuuraha qaarkood dumarkii baabay ahayn oo taas baaba xikamtii kaba mid ahayd be cilmiga naqlintiisa iyo taan markaasuu fasadantu calaa caishata caaishuu dee dalbay aqalkii markuu tagu istidaankiibuu laba yimi wuxuu weydiistay in loo fasaxo inuu aqalka soo galo faudina lii waa lay idmay buu ihi faqultu lahaa caaisho ayaa waxaan ku idhi yaa umaah hooyooy aw aw amase yaa uma almu'miniin wa azwaajuhu umuhaatum baa ilaahay yidhi mu'miniinta hooyadoodey inii anigu uriidu waxaan doonayaa an as'alaki inaan ku weydiiyo can shayin shay wax inaan ku weydiiyo aan doonayaa wainii astaxyiki laakiin waan kaa xishoonaya ah. oo waxaadaan dee doonayo inaan kuweydiiyaa wax dee inta badan laga xishoodaba ah marka inaan wax kuweydiiyana waan doonayaa waanan kaa xishoonaya faqaalat caaisha waxay tidhi laa tastaxyi bal laba yo-ood baa ii wada yaala ee ficilku kol isagoo ya kayeelaya isagoo laba yo-oodba uu yimaadaa bal laba yo-ood markaan kaba dhigno labadina ay wada yaalaan marka waxay ka dhigan laadu waxay noqonaysaa naafiyo oo ma xishoonaysidoo laakiin dee nahyi ay ugaba jeedo kolley nusqooyinka qaarkoodna laa tastaxyi way dhacday oo markaa laa naahiye ay tahy dee ficilkii jazminayso markaa xarafkii ama xarfu ciliya goynaysa macnaha xishoon bay tidhi oo haka xishoon an tas'alanii inaad iweydiiso camaa wixii kunta aada ahayd saa'ilan mid weydiinaya canhu isaga ah, xaggii ummaka hooyadaad allatii hooyadaasoo waladadka ku dhashay hooyadaadii ku dhashay wixii aad weydiin lahayd ba aniga iweydii taas bay tihi hooyadaabaaban ahayn fa inamaa ana umuk anigu waxaan ahay hooyadaayoo de waa aswaaj ummahaatuhum waa mu'miniinta hooyooyinkood weeye qultu waxaan idhi markaa markay saa tidhi ayaa wuxuu hi famaa yuujibu lgusla maydi maxaa waajibiya de iyadna maaha un nimanka inay maydhi waa garanaysaayo waxaan u weydiinayo waxaa lagaba xishoonayo markaa kulan dhaco maydhi muxuu ka imanaya maxaa waajibiya qaalat caaisha waxay tidhi cala alkhabiiri saqadta ruuxu waxaa macrifo adag u leh khabiir kuba ah oo waxaan aada weydiisay xaqiiqadiisa aada u yaqaana ayaad saqadta ku dul dhacday weeye ama aada la kulantay kolley waa mathal carbeed oo caaisha horteedba laba yidhi oo dee hore axada xukamaa alcarab oo malik looba cunelin inay hadalka u tiiriyaan lakiin mael buu markii dambe noqday oo ruuxa wixii xaqiiqadiisa la weydiinaya hagaag uba garanaya garanaya wixiisa qarsoon iyo wixiisa muuqdaba khafiyahu wa jaliyahu xaadiqa ku ah ayay kaba cabirayeen matelkano cala alkhabiiri sakata waa mael markaa calbeed etay leedahay waxay leedahay waxaan de hagaag baan u garanaya waan ogahay weeyo tan ruux aqoon iyo khibro dheerta uleh ayaanu xaqiiqadiisa oge waaba tan sheegto maxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi idaa jalasa hadduu fadhiisto bayna shucabiha laamaheeda iyo shucabteeda alarbaci waana taa aan sooba sheegnay labada lugood iyo labada gacmood laba yidhi bawdyaha iyo sadaqaba laba yidhi ama kubabka intaasoo lugti uunoo dee labadaa dhinac la kala tiriyo in ka hooseysana culimada qaarkood yidhaaheen laakiin dee waxa kinaayadii waan garanayna waxa loogaba jeedo wamasa alkhitaanu wamasa uu taabto alkhitaanu waa mawdicii khitaanku markaas waa mawdicii iyo halkii dee wax laiskaba guday khitaankii raggo alkhitaana walo dumarka alkhifaad ay u badan tahay ee khitaanna waa ta halkan oo kale laguma idlaaqo barhkood idaltaqa alkhitaanaani waxaabay kaba cabireen inay takliib tahay laakiin luqada khifaadna waa la yidhaha dee khitaankana lasoo naqliyo waaba kan kollay ta looga jeeda halkana khitaanka taabasho horta waa mawdicii khitaamku oo dee raggana mawdica khitaamku waa intan aan garanayn ee lagaba gooyo marka waa wixii soo baxa markaa la gooyo intan ku qarsoon marka hore marka la gooyo soo baxaysa xashafada lagu magacaabo bal mathalan dee xagga hore ah taas baa mawdicii khitaamku yahay khitaanka dumarkuna kollay waa intaas markuu khitaankaas dee aan ahayn fircawniga inta yaree lagaba gooyo weeye kolay istaabashadana culimadu tay ku fasireen waayo imaka masadan way timi iltaqa way timi bal masalan tirmidi oo kale jaawaso iyada taasi waa caadi oo waxba uma baahna idaax kale iyo waxyaalo uma baahna alzaqa alkhitaana bilkhitaani way timi waxaasoo dhanna kollay axaadiis bay kuba timi ujeedadu waxa weeyaanuun sa aan sooba sheegnay istaabasho keliya uun ay istaabteen maydhi kuma waajibaya biijmac lmuslimiin haddaan inzaal jirin istaabasho keliya gees kalena waxaabay dee culimadu yidhaahaan mawdica khitaanka dumarku iyo mawdiciis dee kala duwan yihiin bo iyadii waaba acla alfarji o ama meesha kaadida in ka sarraysaba weeye halkan kale uu gaadhayaana ama dee waktigan ama dhiigu kaba soo baxo ilmu kasoo baxo madkala dakarna way kaba hooseysaa marka istaabasha xaggaasi hadii istaabtaan untaasi xukun ku tacaluqaya iyo maydi ku waajibaya maba jirto balweyse iyo waxyaalahaas in iyo dee taa ay keento mooye e macnuhu waxa weeyaan un looga jeedaa masa iyo iltiqayo waa muxaadaad iyo isqaabilitaan iyo iyadoo waxa weeye uun ay isdhaafaan oo dee mawdican waad saan marka horeba sheegnay hadday taabasho uun tahay intaas xashafadii aanay qarsoomin iyada markaa iyadana xukun kuma tacaluqayo janaaba kama imanayso xukun kaloo ku tacaluqayaana ma jirto xataa waxa weeyaan waa qarsoonidaas arinku waa muxaadaad iyo muqaabalo ama mujaawazo weeye waxa loo jeeda iyo isdhaafidun labada meeloodna dee isku midba maaha oo dee marka hore waxa weeyaan ismarkaa ay camaliya dhacayso isma gaadhayaan weeye ama way kala duwan yihin taas baa loogama jeedaa haddaba markay xaaladaasi dhacdo faqad wajaba algusl manaa ama waxay yimaadeen ama yaanay imane waa markaa mayrigii waa waajibay oo kol haddii xashafadii ay kuma qarsoonto dee mawdicii kale taranka xaqiiqat lmasl loogama jeedo iyada taas mayrigii waa waajibay tahay hadalkii halkaasi ku goysay isagiina waa ula noqdo markaa khilaafkii walow dee markii dambe kollay de ragga qaarkood khilaafkoodu waa jiray lakiin ubey ibnu kacba siduu caddeeyey xadiidkaa hore de abuda markaa kollay axmed iyo ama qolooyin aimadii way wariyeen xadiidkuna waa saxiix be abu ubey ibnu kacba wuxuu hi fatwada ay kuba fatwoonayeen inama almaa min alma waxay d kanta ruksatan fi awal islam rukso rasuulka ilahay dadka u rukseeyey islaamka bilowgiisii markii dambe waxaa la farayba wax kastaaba haba dhaceen kolle dee camalkaasi dhaco in laba maydho oo markaa wax la nasakhay bay taasi noqotay faqad wajaba lgusl maydhigi waa waajibay معننا وعدي ليلتي حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم bal kolay rag cusubiye waa yar jiraane lakiin kuma sii joog joogsanaye waxaan baaba ah eeg jaabir ibnu cabdillaahi ayaa wuxuu ka warinaya haweeney umu kulthum la yidhaaho haweeneyda umu kulthum la yidhaaho ayaa caaisho ka warinaysa haweeneedan umu kurhumkana waa taabiciyad eg jaabir ibn cabdillahi waa saxaabigaa weyn dagaalkii uxud waa ka qayb geli kari lahay lakin aabihii daraadii bu ugaba hadhay si hablahoodii badnaa ugaba hadho aabihii baa reebay markii la dilayna maalintii ku xigtay ba xamrawlasad uu raacay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh marka caaisho xataa waa ka wen yahay iska daa umu kulthume eh, lakin de xadiidkan caaisha warinaysa iyadu kaba maqlay umu kulthum waa haweeney taabiciyada waa ina abibakr sidiiq oo caaishaay walaalo yihiin caaisho ayay walaalo yihiin oo iska daa dee rasuulka ilaahay xataa aabaheedba may arag aabaheedba wuxuu dhintay iyadoo uur ku jirto ayuu dhintayba umu kulhum binta abi bakrin sidiiq waxay markaa noqonaysaa min baabi riwaayat alakabir can alasaqir arrin kalena way noogaba sugan tahay oo walow dee saxaabadu ay gaaliban haddii aanay rasuulka kaba warin saxaabo kale kaba wariso haddase xadiidkan iyo axaadiis kale oo waxoogaa ah aimada qaarkoodna ay gaar u ururiyeen sida xaafid alciraaqi oo kale kitaabkiisa taqid walyudax bal xaafid ibn xajar risaalan arkay madbuuc uu umuuraha kuba ururiye oo ay gaar uba ururiyeen oo waxoogaa iyo labaataneeye xadiiso saxaabi warinayo taabici taabicigaasna saxaabi kale saxaabigaasna rasuulka ilaahay kama warinayo taas baa jirta oo dee tana tan kaba mida laarka arka wax kalena aynan aragna adigu bal waa tay imaka halkan inooguma sugan la kitaabka wax kalena inay kuma sugan yihiin umu kulsum markaa waa siaan leenahay waa ina abubakrin sidiiq kolleyna arrin baa dee kutubta ku lagu soo naqliya kutubta kala duwana inooguma sugan oo ah abubakr baa radia allahu tacaala canhu wa ardaahu ayuu wax siiyey malaa dhul uu lahaa wixii kaba soo go-ayay iyo malaa beero timir ay ahaydba ayuu ilaa labaatan wasqi iyo wax gaadhay ayuu marka hore minxaan u siiyey iyadoon weli wixii la wareegin oon guddoomin ayaa abubakar geeridu ay kuba timiyo dee markaasoo waqtigii sakaraadkii markay noqoto arkay haatan inuu dhimanayo ayuu caaisho ku yidhi haddii aad hore u qaadato dee waxay ahaa layd wax adigu aada leedahay imika laakiin xaaladan weli haddaana qaadan isagiina marad almowt uu kuba sugan yahay wixii waxay isu rogayaa dee wasiyo ama dhaxal bay isuba rogeene dhib kale ma laha wixii haddaan hore a ku siyaad horeba u qaadan cidda kula yeelatay waa akhawaaka waa ukhtaarka waa labadan mia walaalaatin iyo cid kaleba maaho de imikaatan wixii dadkaasaa kula yeeshay akhawaaka waa ukhtaarka markaasay tidhi labadayda walaal waan gartay waa cabdالرaحman iبn abi bakrin iyo cabdالlahi iبn abi bakrin ninkii hijiradna qeybta kaba qaatay marka m waxaan ujeedaa cabdillahi markaa ma noolayn oo wuxuu dhintay khilaafadii abi cabdillahi بn abi bakrin isagoo <laughs> ayuu dhintay lakin maxamed بn abi bakrin oo xajatulwadaac dhashay asma bint cumays dhashay baa jiray labadaas gartaye xaggay labada hablood ee walaalaan ay kaba yimaadeen de waa asma un baaba jirte markaasa abubakr muxuu yihi du bani binti kharijata uraha bintan waa haweeneyda ina khaarija waa haweeney ansaar ay ahayd waa caloosheeda ta ku jirta waxaan u malaynayaa inan inay tahay waanu dhintay inanna way noqotay oo dee bal taas oo kaleo duu badni binti khaarijata buu yihi markay tili weydiisay waa inan baan u malaynayaa buu yihi oo waa taas arrinkana si buu noqday oo umukulsumtan baa dhalatay aabaha dabadeed bay dhalatay waana taa dee wixii markaa caasho la siiyena waa lala wada yeeshaybe bal waxaan leeyahay taas weye <clears throat> عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنها قالت waxay عاش waxay tihi عائشة إن رaجuلا nin baa سأل weydiiyey رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay buu weydiiyey عن الرaجuل nin يujaamicu haweeneydiisii ama yujaamicu jimaacayo أهlow ehelkiisii ثuma yuksiru daalayo weeye oo caajisayo macnu waxa weeyaan markii waaba sameeyey ficilkii ee iyadoonay waxba kaba iman ayuu awoodba beelay oo aduu wixiiba ay ka dabceen oo bal markaa u caajisay ama dee kasalkani kuma yimi marka ujeedadu wa waxba kama soo bixin weeye hal calayhim alguslu ninkiiba hadalka weydiinaya labadaa waa labadaa isqabaye saa u kulmay ijmaacii dabadeedna ruuxii kasalkani kuma yimi ama dee waxa weeyaan dacfigani iyo futuurkani mayri korkooda ma yahay وcaaishatu walxaal buu ninku su-aashaa weydiiyey caaishatu caaisha jaalisatun ay fadhido faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi inii anigu la afcalu waan sameeya dalika arrinka ad sheegayso ana wahadi amiyatani uma naktasilu waan maydhanaa macnaa caaisha waa joogtaa waaba inan taayar en labaatan gaadhin adigu rasuulka ilaahay baa yihi aniyatanba waxa ad sheegaysa waan samaynaa uu naga dhacayo intan kulano kolkol aan waxaasiba iman ayaan marka dambe iskaba maydhana dee ficilkii rasuulkii weeye kole aadi walow ficilku idhan asalkiisa wujuub maba keeno lakin de axaadiistii kale sida kuwa kale aynu hayno ayaa xoogeynaysa markaa ficilkuna liwujubu maba halka noqonaya bal waxa wey anaguba waan samayna macnaa dee maydho weeye ha maydhigi waa ku saaran yahayo anaguba sidaasaan samaynaa kolley bal de xadiidka umuurtii horena way nooguma sugantay imaam nawin halkan raximah tacaala wuxuu leeyahay umuuraha caynkan oo la sheego bixadrati zawja hadday masraxa ku jirto waayo masraxa cilmi baa ku jirtay ada iyo de iyadii oo khajirada ama yaxya ama dhibse ruuxu dhibsadaana aanay meesha kuba sugnayn banaanideed baa inooguba sugan oo wuxuu hadalkana rasuulka ilaahay uguba yidhi si uu ruuxani hagaag wixii u garto is idhaaho bal matalan haddii uu ba de ha un ama wax kale rasuulka ilahay ficilkaad iyo gormee ficilka iyo qowlka ficilkaa kaba sii adago xagga dadka nufuustooda iyo qabashada iyo taas oo kale bal arrinkaasuu kuba yidhi waxaana jirta kolley xadiiska waa inoo iman doonaa kitaabka lakin xaggiisa dhexiisuu kuba sugan yahay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inuu xadiis inoogu sheegu kuba yidhi dadka waxa ugu shar badan ama kuwa ugu shar badan kamida xagga manzilo rajulu yufdi ilى اlmarأati wa tufdi ilayhi nin dee haweeney la kulmaya iyadna ay laba kulmayso uma yanshuru siraha sirteedii faafinaya waxyaalihii dhexdooda kaba dhacay meelaha kaga sheekeynaya sheegsheegaya waa dadka waa uguba shar badan bal xadiid kale oo kaasi kitaabku ku iman doona abi daud oo kale iyo isagoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh maalin rag iyo dumarna waaba joogeen weydiiyey oo yihi ma jira axadkin dee marku raggu la hadlayo rag uu laba kulmo haweynadiisii marka dambena meelaha ka sheeg sheego way aamuseen dumarkiina uu weydiiyu mid saasi ma jirtaayo de waa la xishooda markii dambay gabadhi ka cadayaan malaa da-deeduma weyneyn oy tidhi ha rasuulkii ilaahay iyaguna way sameeyaan laba dumarkuna way sameeyaan ragguna way sameeyaan turtaa ha samayna arrinkaasi waxa weeye sida shaydaan shaydaano dariiqlooga kulmay oo kale halkaa iyadoo la wada arkayo marka xadiidkana waa kan rasuulka ilahay umuuraha sheegay marka waxaan leenahay marka iyada tan maslaxo diineed ay kuba tacalluqo tan oo kaleo maslaxo cilmi iyada taas ayaa dee xadiidkani kuma xambaarnaanaya kaa kalena waa marka ruuxii oo wax laga sheeg sheegayo uunoo maslaxo ku sugan oo diineed iyo waxyaalahaasi aanay jirin ayuu kuma xambaarnaanaya bal dee arrinku intanu kuma koobno caaisha haddii dee maalintaa taasi kuma dhacday iyadoo su aasha la weydiiyo umuurahan markii dee waqtiyo kalena waa la ysku qabsado waa la islaba yimi ama iyadoo tan la weydiiyey ayaa markay arrinkii sheegtay ayay tihi facalna ana warasuul llahi salى الlahu alيه wasalam faاktasalna tirmidiya bay kuba sugan tahay aniya rasuulka ilahay ba waxa waan samaynay rag bay ku leedahay su-aashiina waa la weydiiyey aniya rasuulka ilahay ba arrinkaa waan samaynay o haddana waan maydhanay taas bay tahay oo dee kolley waa cilmigaa badnaay ay nooba soo naqlisay radia allahu tacala canha وarضaha bal markaas adigu kolley baabka waa inoo caddaaday axaadiista horena bacd aculamaa markaas xataa saxaaba iyo taabiciinta qaarkood taabiciinta acmashiya bay soo naqliyaan malaa marka dambana daahiriya un taas iyo waxa weeyaan un de qowlka sawaabka aan leenahay maanta waa xaq khilaafkaa horena waaba iska suuray inta badan waxa weeyaan waa inay arinku ilaaj kuwaasi un uu gusliga waajibinayo ee inzaam aanu ahayn waxa waajibinaya baabulwuduui min mamasati waa labadii baabeen sheegayey axaadiis mansuku inoo horeysiin axaadiisii naaskadayna uu kuxigsiinaya wuxuu hi baabulwudui baabu bayaan lwudui waay bal weysaysiga laga weysaysanaya mima masat naaru wixii dabtaabtay ujeedadu wixii dab lagu kariyey ama lagu dubay lagu shiilay waxyaalaha caynkaase dabuunsi un uu gaadhay weysada haddii la cuno ama la cabo weysada laga weysaysanayo hadduu markii hore ruuxu weyse qabay laga weysaysanayo in weysadaa hore salaad laguma tukan ahayn ayuu baabkiisi yahay wixii kuba yimi وxadثna cabdالملك بن شعيب بن الlayثي qال xadثnي abي عan jدي qال xadثnي cqayl بن khاld qal wuxuu hi cqayl بن khاld kolley raggana waa dhamaan waa rag aan wada garanayna aan filay amadi aan soo maray hadaynaan garanayne qال بن شهاaب زهري ba wuxuu yihi أخبرnي cabdالملك بن أbي بكر بن cabدالرحمن بن الحارث بن هiشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أbاه زيد بن ثابت قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول bl cabdالملك بن أبي بكر بن cabدالرحمن بن الحارث kale waa nin xadيث kooban buu kitaabka ku leeya waa صغاar تaaبعيna weeye abihii abubكر بن cabدالرحمن بن الحارث بن هiشامna فqahadii madinaba kamid buu ahaa bal markaana waana nin aan isaga hore usoo maray aabihii kharijaة بnu zaydna isaguna fuqahadii madine toddobada ahayd nin kamida weeye waa nin caalima faqiha hiqa ah waa zayd ibnu thaabit alansaari saxaabiga jaliilkaa ah. laakiin cilmiga intaa leeg haba lahaado fuqahadii waaweyneyd ee madine ha kaba mid ahaado ee dee ama kutubta musalaxa noqoto nadmyadii gaarkay kuba nadmiyan toddobadooda isagu ragga qaarkood ka toddobaad baaba abu salama iyo salim ibnu cabdillahiya mid baabay kolkol ka kanaa toddobaad iyo kanaa toddobaad ba yidhaha isagu inta kale kuba jira haddana kitaabka xadiidkan unbuu kuba leeyahay kitaabkan aan hayno abihi lakin axaadiisa xoogaa ayuu kitaabka ku leeyahay wuxuu marka abi zayd ibnu thaabit qaala samictu rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalama yaqulu rasuulki ilaahay baan maqlay xaal uu ku qowlayo alwuduءu weysaysigu mima masat الnaaru macnaha dee weysaysigu wuxuu ahaaday oo laga weysaysanayaa mima wixii masati naaru dab uu taabtay oo wixii dab taabtay dab gaadhay lagu kariyey lagu shiilay ama si una dab u asiibay ama haddii la cuno ama la cabo waa laga weysaysanayaa taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal taas ba weeye axaadiiska horta aan iska yar dhameeya baabka qal بnu شihaabin ina شhihaab ba wuxuu yihi sanadka intiisii hore weeye lakiin halkii dambe intii hore waa inoo taala iبnu شhihaab baa sanad sheekh labaad yeeshay qaala iبnu شhihaab wuxuu yihi aخbaranii cmar بnu cabdالعaزiز waa imaamkii khaliifadii raashidka ahaaba ana cabdالlahi بna ibrahim بna qaridin ninka cabdالlahi بn ibrahim بn qarid la yidhaha waa taabici iبnu شhihaab waa taabici cumar waa taabici markaa koley halkan iyo meelo jumco iyo buyuuc ka midana sidan baa dhacday lakiin meel bay waxa dhacay kitaabka muslima ibrahim ibn cabdillahi ibn qarid kolley culimaduna way ku kala duwan yihiin labada qowlba ninkan ma ibrahim ibn cabdillahi ibn qarid baa la yidhah mise cabdillahi ibn ibrahim ibn qarid jamaacaad baa kala qaba kitaabka muslimna inta badan kan inoo yaallaa dhacay meelana ka kalaaba dhacay wuxu yidhi ayaa akhbarahu u warramayo wuxuu ugu waramay cumar buu u warramaya ibn cabdilcaziz annahu wajada aba hurayrata aba hurayra ayuu helu la kulmay wa yatawada weysaysanaya cala lmasih masaajidka korkiisa horeynu usoo maro haddi aanay dhib iyo waxyaalahaasi ugaba imanayn cid dhibaata ay kasoo gaadhaysaana aanay jirin waa lagu weysaysan karaaye de khaasatan kolle masaajidooduna dee ciid bay ahayd xataa haddii dhexda laguma weysaystay culimadu masalada halkan kaba hadlaanba imaka waratani korkiisa ahayd adigu waa marka wixii aan barer haddaanu kaba imanayn de waa shay jaa-isa ah. haddaba halkaasu ku weysaysanayo faqaala wuxuu ihi abu hurayra inama atawada-u waxaan u weysaysanaya markii hore waan weyse qabay bu leeyay lakin waxaan u weysaysanaya min ahwaari aqidin min ajli ahwaari aqidin aqid qidcadihii ama goboladii oo akaltuhaa aan cunay taas daraaddeed baaban u weysaysanaya maxaanu taa ugaba weysaystay leanni anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaqul xaalu ku qowlayo tawada-uu weysaysta mima masat الnaaru dabku wixii uu gaadhay asiibay taabtay kaba weysaysa isagoo rasuulka ilaahay yidhi baan maqlay aswaara jamcu thawrin weeye thawr dee dibiga waan u naqaanaye laakiin waxaa kaloo sawr la idhaha waa alqidcatu min alcaqd caqadkuna waa caanahoodii ay fadhiisan jireen caano kale ma ahayn waaba ciirtii waa caanaha de ida ama adhig oo kale markaa ay lulaan ciirtaas ay biyaha kaba saarayeen malaasina ay dabun u gaadhsiinayeen oo dee dhagaxoodaysay muddo ay iska haysanayeen oo marka dambe ubaahdaana haddana ay iska isticmaalayeen taas baa aqad la odhanayay haddaba waxa weeyaan aqadka markaa haddii la jejebiye la googooyo gobolada ama qadcadiisa ayaa thawr lagu magacaabaya ahwarna waa jamac oo marka waa alqidcatu min alaqad marka mufradkeedu waa thawr ahwarna waa jamac waa qidca ama gobol aqadkaa caanaha ay fadhiisiyeen kaba mid ahaa biyihii ay kaba saareen waana caanaha ceertiya aysan u samaysan jireen muddo dheerna way iskaba haysanayeen markaasoo kale waa xirfo iyo arrin ay yaqaaneen iyo mahaaro ay yaqaaneen taas baan cunay mala iyagana dab baa gaadhayo dabun baa si un u gaadhay markaa taasaan cunayo saa daraaddeed ayaa dee rasuulka ilaahina wuxu uhi tawada-u mima masati naari o waysadani wax kale weysadaydii hore oo igaga jartay ma jirto taasaan kaba weysaysanaya bu hi abu hurayra qal iبnu شihaabin ina شihaabba wuxu eg iبnu شihaab baad eg sanadka intiisii horena waa inoo yaalaa maha mucalaq xadiidku waa mutasilo sanad mutasila weeye lakin iبnu شihaab ba de waa ninka xaafidka ahaa sheekhi kala duwan buu yeeshay markaasa muxuu yihi akbaranii سacيid بnu khalid iبn cmr iبn cثmaana سacيid iبn cmr iبn khalid eh, saعيid iبn khalid iبn cmr iبn cثmaan baa ii waramay والحاaل أنا أحadiث hada الحadيث xadيiثkan أبو هرaيرة ee isaguna cمر iyo kaba maqlay ninkaa de cmar ninkaa kale kaba sii maqlo usheegay ninkan oo taaبiciyu isagana usheegay ninkiibaa markuu xadيiثkan usheegay ayaa muxuu isagiina ugu waramay أنahu sأل inuu weydiiyey curwata بن الزbayr curwat بن الزbayr taabicigaa isna فqahadii madine kaba mida todobada can ilwuduu'i weysaysiga laga weysaysanayo mima masati naaru dab waxa uu asiibay ama taabtay lagaba weysaysanayo faqaala curwatu curwa wuxuu yihi samictu waxaan maqlay caaishata caaishaad maqlay zawja nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi haweenadiisa ahayd taquulu xalay ku qowleyso qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam tawada-uu weysaysta mima masati naaru dabku wixii uu gaadhay asiibay ee taabtay haddaad cuntaan ama cabtaan ka weysaysta taasun bal baabkii waa inoo dhamaaday baabkii kale ee dee xukumkiisa inoo dhamaynayana waa inoo dambeeyaaye horta bal matalan axaadiidan markaan eegno jamaahiir lculamaa salaf iyo khalafba waxay ku tegeen inaan ruuxa weysadu ka buurahayn hadduu cuno ama cabbo wax dabgaadhay un ama uu asiibay qolooyinkii xagga saxaabada ku tegay afartii khulafaa u raashidiin iyo saxaabo badan baa kaba mid ah haddaan eegno jamaahiirtii taabiciinta xagga madaahibahana afartay imaam ee lahaaba waa qowlkoodii oo inaanay taasi bal markaa aanay wax alla wax ay weysadu burinayso ama weysada taasi aanay jebinahaynba waxaana jirta dawaaif culimadii kaba mid ahayd oo dee cumar ibn cabdilcasiis iyo zuhri iyo xasan albasri iyo qolooyin iyaga lagama soo naqliyey waxa weeye in iyada laga weysaysanayo kolleyna axaadiian aan hayno ayaa qolooyinkaasi ay xujaysteen jumhuurculamaana xujadoodu waata inoo dambaysa oo bal matalan waxay iyaga jawaabtoodu to axaadiian aan hayna imika kaga jawaabayaan axaadiiani waa axaadiis mansuuqa rasuulka ilaahay hadduu taa yidhi markii dambe waxaa la arkay ficilkiisii isagoon kaba weysaysan waana axaadiis kala duwan baa inoo iman doonta xadiidi jaabirna wuxuu ahaa kana akhiru اlamrayni min rasuuli llahi salى اllahu alayh wasalam tarka alwudu'i mima masatina rasuulka ilaahay laba xaaluu lahaa ama laba shani kii dambeeyey wuxuu ahaa inuu iska daayo inuu ka weysaysto wixii dabtaabtay oo markii dambe taasaa dambeysay xadiidkaasna waa xadiidka bal marka abu daud iyo nasaa-i ay wariyeen qolooyin kale imaam nawina biasaniidihim u saxiixu kaba cabira kolle waa cibaaro oo in badan badsado kol kol isagoo xadiidku isnaad keliyaba leh bal waxa weeyaan xadiidka saxiixa weeyo bal taasna oo waxtan inoo xoogeynaysa culimada qaar baa kuwa xambaaray waysadan afka oo la maydha iyo labada in la farxasho oo kale ee laakiin kolley dee qolooyinka ficilkood iyo waxyaalahaasi waxayna tusayaan waysada dhabta inay tahay axaadiisna watay inoogaba soo socota adugu bal khilaafkaa hore jiray dabadeede taabiciintii jiray dabadeedna markii dambe culimadu way kuba ijmaaceen inaanay wixii daadgaadhay ama uu asiibay haddii la cuno ama la cabo inaan lagaba weysaysanayn taas way kuba ijmaaceen culimadu taasba weeye bal markaas waana tan baabkii kale baabu naskhi lwuduu'i waysada naskitaankeedii mima laga weysaysanayay mima kii masati naaru taas bal waa axaadiis iyadna naskday kulle axaadiisa xoogaa ay noqon intaan saraacin kale waan saraacinayo waayo macnahoodu waa macnaha daahira kole daan isla wada sharaxnayn xdثna cبd للh بن مسلمة بن قعنب qال xdثna مالك عن زaيد بن أسلم عن cضاء بن يسار عن بن عباس أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulki ilaahay akla wuxuu cunay katifa shaatin waa neef adya garabkiibuu cunay ثuma صalىa uu tukaday walam yataوaضأ isagoo cunay ayaanu iska tukaday salaadii oo mu weysaysan haddii ay waajib tahay in laga weysaysta rasuulka ilahay waa ka weysaysan lahaa waa mid de arrinkana khasaa'istiisii maaha o wax dee gaara waayo khasaa'istu daliil la-aan kuma sugnaato ixtimaal kuma sugnaato waa haddii daliil la helo ayuun baa la odhanaya arrinkani rasuulku khaas u ahaa bal matalan dadkii kale ee la wadaagsadayba iyaguna dee xukunkoodu taasun bu ahaayo oo kamay weysaysanin وxadثna زهير بن حرب qال xadثna يحيى بن سعيد عن هiشام بن عروة qال أخبرني وهب بن kيسان kaysان عن محمد بن عمرو بن عضاء عن بن عباس xا وxdثnي الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن بن عباس xا وxdثnي محمد بن علي عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم bal سندkun ترجمة inooma taale lakin oo de makama ترجamaynaye kala saar un meesha xada waxaa la arkaa in iltibaas yar jirayo dadka oonay markii hore sanadka uu dhameeyey ilaa iبن cabاs uu inoo soo gaadho xadيثku waa xadيث iبن cabاsun haddana mar muxuu yihi وxdثnي الزهري mar kalu haddana yihi وxadثnي محamed بن علي عan abihi taas buu yihi marka cidda hadalkan leh xada dabadeed ninkan lihi waa هisham iبن curwo weeye markii hore هisham iبن curwo xadiidka muxuu yihi أخbarnي wهb بن kaysan عan محamed بن cمr بن cضاء عن بن cabاs haddana muxuu yihi وxadثnي الزهriي هisham بن curwa leh عan عaliي بن cabd للhi بن cabاsi waana kolay nin macruuf ahaa cali iyo sajaad baa la yidhaha habeenkii cali la dilay buu dhashaa la yidhaahaa markaasaa kunyadii cali iyo magaciisiiba magaciisiina waa loo bixiyey kunyadiisina waa loogu kunyooday waa ninkana khulafadii reer bani cabaas kolley waa ninkay abtirsiinta kuba galaan ee ina cabdillahi ibnu cabaas de waaye marka cali ibnu cabdillahi ibnu cabaas waa sajaad baa loo yaqaano oo kolley waa nin mashhuura ah, habeenkaasaanu dhashay markaa eeg zuhri baa cali ibnu abcabdillahi kaba oriyey can ibni cabaas maxaa kalu hishaam haddaba mar kaluu soo noqday oo wuxu uhi xadaثnii mحamed بn عaliyi عan abihi waa mحamed بn ali nin la yidhaho caligaa horaa dhalay can abihi aabihi oo cali بn cabd لlahi بn cabaasa can ibni cabaasin oo dee isna abibu kaba warinaya waa saddex isdhalay baa kala warinaya intaba hishaam ibnu curwe ayaa meeshan ay ka warwarinayo kol wuxuu ka wariyey ibnu hish markaa wahb ibnu kaysan kol zuhri buu kaba warinaya kol wuxuu ka warinaya moxamed ibnu cali can abihi intubana waa xadiidka ibnu cabaason أن nabiya slى الlahu عalيه waslm kale wuxuu cunay carqan laf adigu xoogaa hiliba leh horaynu usoo maray oo dee waxa weya kitaab اlimaanba ayaynu kuba soo maray waa lafta markaa weliba xoogaa yaroo hilibi ay saaran yahay baa carqi lagu magacaaba cayntuna way fadxisan tahay aw laxman ama se hilib buu cunay uma صalaa rasuulka ilahi isagoo hilibkaa cunay ayuu tukaday walam yatawada ma weysaysan walam yamasa ma taabanba ma ambiyo mabuu taaban ee salaadii un baabu galay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh axaadiista weli way noo socotaa وxadثna محamed بن الصباح qال xadثna إبراهيم بن سعد qال xadثnي الزهري عن جعفر بن عمر بن أمية الضمري عن أبيه أنه عمر بن أمية الضمري ra'ى wuxuu arkay رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم oo يxتز goosanaya kollay midina waa adeegsanayay min katifin garab ayuu wax ka goosanayay hilib yaأkل minha isagoo wax ka cunaya ma markaa katifkaas uma صalىa rasuulkii ilaahay salaadii buu iska tukaday walam yatawada hilibkan uu cunee la kariyey kamuu weysaysan xadaثnي xadaثnي أحmed بن عيسى qال xadaثna بن وهب qال أخbarnي cمر بن الحاrث عن بن شهاب عن جعفر بن عمر بن أمية الضمري عن أبيه qال أنه qاal رأيت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baan arkay yaxtasu xaal uu goosanayo min katifi shaatin hilib ka goosanayo faakala minha waa katifkii ayuu wax kaba cunay rasuulkii ilaahay faduciya ila salaati dee waktigii dadkii baa yimi isu soo ururay oo rasuulkii ilaahay baa loo ogeysiiyey dadkii inay yimaadeen oo salaadii baa loogu yeedhay xanunawi leeya waxa inoogu sugan banaani ama istixbaabba istidcaau aimati ila salaati idaa xadara waqtuha waaye faduciya ila salaati faqaama uu kacay rasuulkii ilaahay wadaraxa sikiina mididii buu iskaba tuuray wasallaa uu tukaday isagoo dadkii baan tukinayay layne walam yatawada muu weysaysan qaala bnu shihaabin ina shihaab ba wuxuu yihi waxadaثanii caliy bn cabdillahi bni cabaasin can abihi can rasuuli llahi salى اllahu alayhi wasalama bidalika arrinkan oo kale ama kaas buu isaguna iguba waramay qaala camrun oo bal masalan waxa weeyaan eeg camr bn اlxaris baa ibnu shihaab xadiidkii ka wariyey lakiin iبn shaab sheekiisu jacfar ibnu camr ibnu umaya tadamri buu hayo aabihii camr ibnu umaya kaba warinaya iبn shaab baa sheekh labaad sheegay aynu markii dhaweydna soo aragnay oo camr ibnu xarif baana kasii warinaya iبn shaab waxaanu yihi cali bn cabdillahi ibnu cabaasna aabihii cabdillahi ibnu cabaas buu xadiidkan oo kale isagoo rasuulka ilaahay kaba wariya makaas welina camr ibnu xarif ayaa hadalkii wata sanadkii inta hore axmed ibnu ciise iyo ibn wahbi waa inoo joogaanun inta dambe ay si isbedbedeleysa isbedbedelaysa qaala camrun camr ibn xaris wuxuu yihi waxadaثanii bukayr bn اlashaj can qurayb mawla bni cabaasin can maymunata zawji الnabiyi salى اllahu alayh wasalam bukayr ibn cabdillahi bn ashaj horeynu usoo maro waa sikaaru taabiciin quraybna waa taabici marka camr ibn xaris baa maanta halku markii hore ibnu shihaab kaba warinayay ninkanuu kaba warinaya صaxaabiyaduna waaba maymuna zawji الnabiyi salى اllahu alayh wasalam ana الnabiya salى اllahu alayه wasalam akala wuu cunay zawji الnabiyi salى اllahu alayh wasalam ana الnabiya salى اllahu alayه wasalam akala wuu cunay cindaha agteeda katifan garab ayuu cunay ama dee waa neef adhiga garabkiiba uma sallaa waa tukaday walam yatawada muu weysaysan qaala camru sheekh kaloo haddana camar yeeshe ogow waa camr ibn xarisna waa nin dee faqiha caalim aha hore u dhintay oo dabaqadiisa uu ka hor dhintay oo dee waa dabaqada imaam malikiya lakin dee sanado badan buu kaba horeeyo malaa isaga hore u dhintay waa nin caalim o reer masare xadaثanii jacfar bn rabicata can yacquba bn اlashaj yacqub bn اlashaj bukayr ibn cabdillahi bn ashaj kana waa yacqub ibn cabdillahi bn ashaj waa sikaaru taabicin isaguna kolleyna waa dee mawaalidii reer bani maksume can quraybin oo markaa laba nin ee walaalaha qurayb ka wada wariyo xadiidka mawla bni cabaasin can maymunata zawji nabiyi salى الlahu alay waslam bidalika waa xadiidkan imakaan kaba soo baxnay qaala camrun camar ba haddana soo noqdee waa dee rag caalimo ayay ahayn cilmi badan rixlo badnaayo sheekhyo badan baa xadiid keliya ay ka wada warinayeen oo kala duwan haddana dee xifdigoodii waa kaa raggaas oo dhan way kala soocayaan oo mid kasta laftigiisi bay ilaalinayaan oo magacyadaasi iskagama darsamayaan aynu inagu iyadoo inoo qoran iyaga waxna umay qoranaya kala saari la-nay haddana qaala camrun xadathanii saciid bn abi hilaalin can cabd llahi bni cubayd llahi bn abi raaficin an abi qadafana kale abi qadafankana waxay leeyihin magaciisa lama garanay waa nin hiqa abu malikna barhkood baaba yihi markaas can abi raaficin abi raafic cubaydillahi ama cabdillahi bn cubaydillahi bn abi raafic waa awowgii waana mawlihii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh qaala wuxuu yihi abu raafic ashhadu waxaan caddaynaya aan qiraya lakuntu inaan ahaa ashwi mid uduba lirasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahi badnashaati neefka adiga calooshiisa waa waxaa adigu waa beerkii weeye iyo dee waxaa la xidhiidho un taas baa badniga imaka halkan loo wada ayaan u dubayo iyadoo neef adhiga la qalay baa beerkii buu rasuulka ilaahay uba dubayey uma salla dee kollayna xadafaa meesha jira taqdiirkiisu muxuu noqon ne waa u dubay uno cunidii inoomuu sheegine markaasaa maxay noqonaysa fa yaakulu minhu wey badnigii shaadka ama beerkii iyo wixii aan u dubay ayuu rasuulka ilaahay wax kaba cunayey uma bacd yatsallaa walam yatawada isagoo aan u dubay oo cunay ayuu isagoo waysadiisii horunbu ku tukaday oo wuu tukaday isagoon oo macnaa waxaan uu cunay ee aan dubay ama la kariyey sa riwaayaadkii hore waysadii rasuulka may jabin ee waa kaa iskagaba tukadeen bal matalan kolley axaadiisu welina qeyb baa inoo socota haddii ala yidhaaho waxa weeyaan way inoo socotaa waaba tana weli aan iska dhameeyon xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna laysa عan cqayri عan الزهriي عan cubayd الlahi بn cabd لlahi عan iبn cabaasi أن النabiya slى الlahu عalيه wasalam shariba wuxuu cabay labanan caanuu cabay uma dacaa wuxuu dalbay bimaaءin biyo biyuu dalbay in loo keeno fatamadmada uu luqluqday waqaala wuxuu yihi biyihii buu ka luqluq caanihii buu ka luqluqanaya waqaala wuxuu yihi ina lahu caanaha waxa usugnaaday dasaman dufan buu leeyahy dasan buu leeyahay o waa kan dee waxa weeyaan inta subagaba laga soo saaro haddaba dasan buu leeyahay o afkiibuu ku haraya ama lazuujadii dasamka haba noqoto waxa weeyaan dee salaadna waa tukanaya markaa rasuulka ilaahay uu kaba luqluqdo xadiidka ta inooguba suganna ee inay sunno tahay weeye canaha cabitaankeedii in lagaba luqluqdo waxaanay culimmadu yidhaahaan wixii kale la cunay ama laba cabayna in laga luqluqdaa waa mustaxaba si aan dee waxyaalo ani afkii uguba hadhin oo ruuxu inta uu salaada ku jiro u markaa ubaliqa fi xaali salaat ee dhadhankan afkii ay kaba dhadhamayaan iyo bal dareenkan iyagii dareemayaana si ay meeshii ay ugaba hadhan bal afkiina dee tadahur iyo tandiif baabay u noqonaysaaye bal taas ba oo waa shay mustaxaba weeye in waxaana halkan shaarixu soo naqlinayaa ma imaam nawowi culimada iskhilaafkooda bal marka cuntada la cunayo cuntada horteed iyo dabadeed in gacmaha la maydho oo la farxasho istixbaabkeed iyo xukumkeed e kolley waxaan uleeyahay waxa adhara inay suno tahay marka horena in lasii farxasho ay fiican tahay marka dambena laba farxasho inuu ruuxu yaqiinsado dee gacantiisu inay nadiif kaba tahay wasakh iyo najaase iyo waxyaalaha mooyaane sida dee ruux mar dhaweynun weysaystay oo bal matala haddana cunto looba keenay istixbaab calalfaraaqna hadduu wuxuu leeyahay engegan iyo wax dee furin engegan oo kaleo wax ku hadhayba aanu jirin taasoo kale ee waxba istixbaabkii maba jiro laakiin dee wax luzuujale ama qoyaanle ama wuxuun un engegnayn oo uu taataabtay iyadana waaba baab tandiifeed raaixaaba ku hadhi karta iyadna in la farxashaa waa mustaxab buu leeyahy kolley imaam malik buu wax ka duwan kasoo naqlinaya وxadaثnي أحmed بن عيسى qala xadaثna بن وهb وأخbarnي cmr cmr baa ii waramay bal halkan de qaaliban waxaan soo arkaynay اسluubkan oo kale markaan aragno ama san xadaثnي أحmed qala xadaثna بن وهbi qala أخbarnي wowdan maynaan arki jirin wowdi markaa maantana waa caadifo wuxuu imaamku leeyahay raximah الlahu taعaalى meeshii horta wa akhbaranii waxale ibn wahbin baa leh waxaanu hadalkan ulaba yimi axaadiis wada socotay buu camar ka wada maqlay markaasoo dee uu isku cadfayo israacsanayd axaadiiina halkan inoogumu wada sheegin marka arrinku waxa weeyaan macnuhu akhbaranii camru bikada wa akhbaranii camru bikada wey oo waxaas ayuu ii sheegay axaadiisii kale kuba cadfanayd baa meesha uu ishaaraya inay axaadiis kale ay jirtay wey وxdثnي زهير بن حرب قال xdثna يحيى بن سعيد عن الأوزاعي ح وxdثnي حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال xdثnي يونس كلهم عن بن شهاaب بإسناaد عqayr dhamaantoodba de hadday tahay يونس الأyl hadday tahay iyo أوزاعي cمر بن الحارث waa saddexdaas dhammaantoodba waxay kaba wariyeen iبن شهاaب lakiin cqayl isnaadkiisa cqayl isnaadkiisna عن الزهري عن عubayd لله بن عبد لله عن بن cabاsi buu ahaa mثl xadيثka imakaan kaba soo baxnay mid laba mid ah وxdثnي علي بن حجر قال xdثna اسماعيل بن جعفر قال xdثna محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عضاء عن بن عباس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay جamاعة waa ururiyey oo عaleyhi korkiisa ثiyaab oo dharkiisii dee guriguu joogay salaadii buu u baxayey dharkii markii hore dee ama uu iskaba dhigay sida go-i uu huwanaayo wixii ayuu qaatay oo isu geystay dharkiiba adigu xidhay uma kharaja ila salaati salaadiibuu u baxay fa waxaa loola yimi rasuulkii ilaha aag salaadii baa u baxay dharkiisii waa qaatay inuu tukaduu doonaya xaggii masjidka u baxay fa waktigaas baa waxaa loola yimi oo loo keenay rasuulkii ilaahay bihadiyati khubsin wa walaxmin hadiyo waa xeedho kimis iyo hilib ay kuwa jiraan oo hadiye ah ayaa ka hor timi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh faakala waa cunay halaaa luqamin dee kolley salaad buu ubaxayay saddex luqmadood oo luqam waa jamcu luqmatina waa in maar afka la geliyo saddex goor buu qaatay adugu oo saddex luqmadood buu ka cunay salaadii buu ubaxay uma sallaa binnaasi dadkii buu tukiyey wamaa masa maan wax biyo u taabtayna mayu jiray ujeedadu ma weysaysan وxdثnah abو qrayb qال xdثna abو usامة عن الوليد بن kaثيr qال xdثna محamed بن cمر بن cضاء qال kuنت mعa بن cabاsi ina cabاs baan la joogay xadiidka markaa uu kaba maqlay وsaq xadيث xadiidkii makaan kaba soo baxnay ee jamca عalayhi ثiyaabahu iyo intii ayuu waday bmaعna xadيث iبn xalxalata xadiidkan aynu kuba soo aragnay ee uu محamed iبn cمr بن xalxala warinayey wa waxaana kuba sugnaa inay maanta moxamed ibn camr ibn cada markii hore ina xalxala kaba wariyey ama moxamed ibn camr ibn xalxala iminka se walid ibnu kasiir baa kaba warinaye haddaba wa fiihi markaa wariyno hore horeynu kaba soo baxnay mid laba ayuu maxamed ibn camr ibn cada inoogaba soo naqliyey wa fiihi lakin waxaa kuba sugnayd ziyaado riwaayada walid ana bna cabaasin shahida dalika min anabiyi sala allahu alay wasalam may ahayn wax looga sheegay cid kale ugamay waramin ee ibnu cabaas waa u joogayba maalintaas xaadir bu ahaay arrinka caynkaasa rasuulka ilaahay xaggiisa dee goobjoog buu kaba ahaayo wa xaadir buuba ahaa wa qaala waxaanu yihi salla walam yaqul muu odhan binaasi waa alfaadihii uu ilaalinayay kolley axaadiisa way noo dhan tahay axaadiistii horeynu soo maray ee kuba soo maray ama waa laga weysaysanaya ama ka weysaysta wixii dabtaabto axaadiisan kaleeke ayaa ka dambaysay <coughs> waana taa xadiidkaa jaabir aan soo naqliyey inuu yihi kana akhir اأmrayn min rasuuli الlahi salى الlahu عalayه wasalam tarku lwuduءi mima masat الnar waxaa labadii rasuulka labadii shani laba amar maaha laba amar qawliya waa laba xaalo ama laba shani oo rasuulka ilaahay aan kaba aragnay kii dambe wuxuu ahaa inaanu ka weysaysan waxaa dabtaabtay waana tan dee ficilkiisii oo aad inoogu soo noqnoqday aan aragnay marka bal axaadiistaa hore muslimba saas u tartiibiya o axaadiistaasi mansuuq bay noqon marka waxaan leenahay ruuxii dee iska nadiifinaya ka farxanaya waa halkeeda waaba taas aan istixbaabkeeda imaamka kaba soo naqlinay laakiin ruuxu hadduu wayse qabay bal mid baa inoo iman doonta casharka kale inoogaba bilaabmayo waa hilibka geela maxaa xukum ku yahay taas nusuus khaasaa timi waa dhinaca markaa waan kasoo reebaynaa tan ee wixii bal taas aan ahayn oo jawaabteeda aan heli doono habeen dambe insha allahu tacaala macasharkan ka dambeeya wixii aan ka ahayn ee dad un si unuu kuba gaadhay lagama weysaysanayo weeye taas bay markaa tahay axaadiista horena waa mansuk lakiin waa san baabkaabuu dhigto baabulwudu'i min luxumi ibil bal taa iyada si gaara ayaanu arki doonaa wallahu subxana wa tacala alam